bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd ilaahay baa subxaanahu watacaala mahad iska leh ina waafajiyey inaan salaad waajiba gudanno bijamaaca intaa kadib waxaan u gudbayaa kelimadii jamcahan jamcihii ka horreysay ahayd inaan gunaanado kadibna isku dayno wadaadkan midigteeda fadhiya alaabtuu wato bal in wax laga dhaho insha allahu tacaala marka koobaad xadiid nabiga laga wariyay calayhi isalaatu wasalaam bacdu ahlilcilmina ay saxiix yeelaan ayaan idin xusuusin lahaa arbacun idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya xifdu amaanatin wasidqu xadiiثi waxusnu khaliiqati wacifaة fii طucma nabigu xadiidkaa wuxuu ku tibaaxay calayhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh afar xaalo haddaad ku tilmaanaato lagaa helo qofka muslimka ohow adduunyo wixii ku dhaafay dhib kuguma hayo adduunyadaa la ordahayo wixii kugu dhaafa wax culays oo kugu hayo aakhiriya adduun midna ma jira waxaad ogaataan dunidu nin walba wuxuu raadinayaa liibaan liibaan iyo naxariis iyo istiraax iyo naallo iyo nicmuu raadinaya nin walbana marka nicmadii iyo naalladii iyo liibaantii siduu ku heli lahaa ayuu waddo u maray ninbaa waddada liibaanta u qaatay inay tahay macaasida xooguu khamro intuu ku dhufto inuu saacado sarqaansanaado oo lurku adduunyada ka nasto oo uu noqdo nimaan adduunba joogin hadhowna isagoo dardakharan oo dildilacsan uu soo kaco taasuu naxariis u arkaa liibaan midba waxay ka tustay qaadka caawadha inuu fadhi oo ku guro godaankiisu intaa la ekaado haweenkiisa isseegaa wuxuu taransan ma jiro aakhara warkeedba jooji raaxadii adduunyadu intaa ka dhaxar nin baa wuxuu u arkay liibaantu inay tahay in la heeso oo qadaal gadaal loo xiiro oo callo jexjeexan la xidho oo cawrada la muujiyo oo meelaha tiyaatarada laga qayliyo kadibna waa fanaan baa tahay la yidhahda midale dahaba loo dhiibo gabdho u mashxaradaa xoogoo doolar lagu daadiyo nin baa liibaanta halkaa ka arkay wadaadna wuxuu ka arkay safka hore in lagu tukado ilaahayna la xuso kitaabka qur-aanka la akhriyo wixii calaf adduun rabbi u qadarana uu tartiib u cuno nimankaa keebaa saxan wadaadka dambu soo maaha tii buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka hadlaya arbacun idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunya hadalka hor waxaan uga jeedaa liibaantu nin walba qaab uu arkaa waa sida quruxdu aysan qawaacid u lahayn waxaa quruxda la yidhahdo qawaacid ma laha hadda ka hor baa nin soomaaliya wuxuu iga sheekeeyey gobollahan dhexuu tegay dalalkan dhexe afrikada dhexe xaggi maaha hadda afrikada dhexaan ka hadlay nibay jaamacad isla dhigan jireen baa markii jaamacadda loo xidhay ee wuxuu ihi dalka ayaga baan ku soo barhayaa iyo ahalka annaga iyo saaxiibaduna inay ka israacni ninkaasi soomaaliyeeda la kaxaynayo waa ninka soomaali u quruxsan matalan nin dheeroo cas oo san dhuuban oo timo jilicsan oo tolana ah oo sidii wiil u baxay wey ninka marti qaadahaya ee dhoweynhayana nimankan afrikaankeed aada caydaan ragga u xoog badan u foolxun buu ku jiraa jeer dhaqaaqday wey waa siduu wadaadku yidhi wey hadda magaciisa waan sheegi laakin waxaad tirada wadaadow waxbaad sheegtaaye baasha kor ka maro hoosaa u degay almuhim reerkoodii buu tegey wadaadku wuxuu yihi markaan markaan aroortii soo kacaba intaan weysaysto aan tukaday en meelaha marayo ardaygaanu saaxiibada ahayn ee aan la socdeen martida ahaa gabdhi la dhashaa igu qosla bu markay arkaan way qoslaan qosolun bay iga jiidaan way igu maadaystaan bu maalinkii dambaa waxaa ru adiga hebela gabdhahan kula dhashay dhawrka ah markay arkaan waxay u qoslahayaan wuxuu uhi saaxiibo iga daa su-aasha hay weydiini war dayn maaye hawsha waa ku dhibbarahaye ka jawaab wuxuu uhi haddaan ka jawaabo amaad idhibsataa ood xumaan ii qaadaa maya bui wallahi inaanan kuu qaadayn bas wuxuu yidhi waxay ku qoslayaan foorxumadaada adiga foolxumada bay ku qoslahayaan buui war maanaha foolxuna adaa quruxsan aa baraarowta tigidkii go wallahi inaanan joogin meeshaad iga quruxsan tahay hadda waad aragteen tartamaha loo qabto quruxda mid aadan adugu habeen marti geliseen ayaa koobka quruxda la siiraya sumayd arag waxaan la yidhaahdaa qawaacid ma laha waa nin walba qaabku u arko liibaantina siduu alla u sheegay intii laga qalloociyoo laga duway baa nin walba qaab u labistay nabigu laakiin waa kuu soo gaabiyey calayhi salaatu wasalaam afar xaala haddaad ku tilmaanaato wixii ku dhaafay adduunyo dhib kuguma hayo xifdu amaana wixii ilaahay kugu ammaanaystay ood ilaaliso dhowrto waxa lagugu ammaanaystay kow waxaa kaa iimaankaada alla ka cabsigaada diintaada dadka aada mas-uulka ka tahay muslimiinta xaaskaadi waalidkii carruurtii xilka ku saar ammaanadu hunaa waxaa looga jeedaa waa almas-uuliya mas-uuliyaddii rabbi ku saaray ood ilaalisood gudato waa kow wa sidqu xadiiin hadalka hor run laga sheego hadalka oo runta laga taabto si walbay u khadhaadhahayba waa inaadan been isku dayin ood runta taabato waad ku liibaani diinta aada run u noqoto daacad u noqoto hadalkaad sheegaysa aada ka run sheegto dhaqankaada aad ka run sheegto dhaqaalahaada aad ka run sheegto shaqadaada aad ka run sheegto sidqu xadiid qodobka saddexaad waxusnu khaliiqatin abiica wanaag islaamka iyo bini aadamko lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan dhaqanka wanaagsanna wadaadahenu waxay ku soo ururiyeen markay fasirhayeen waa dadka oo dhibkaada ka xaslato dheeftaadana ay gaadho waaba intaa bini aadamkoo wixii dhiba aad ka xaslatood ka ilaashato gacantaadiiy waxtarkaadana uu gaadho weji furaan wejigaada u furaado u muusooto xusnu khaliiqa qodobka u dambeeya nabigu wuxuu uhi wacifatun fii tucma waxaad quudan ood ka dhawrsato ma xalaalba ma shubaha ku jirta masaafiba cifatun dhowrsanaan weeye fii tucmatin cunto iyo quud dibnahaada waxa maraya eed calfanaysaed quudanaysana waa inaad aad oga baaraandabto cilmi kugu filan adugu haddaadan lahayn waa in waa inaad weydiiso axadkaad ku kalsoontaha oo diinkiisa aad ku kalsoontaha aada iskaga ilaaliso afartaa arrimood ma isku ognaha insha sha allahu tacaala intaynu kaga dhaqmi karin inaan ku dhaqanno xifdu amaanatin wa sidqu xadiiin wa xusnu khaliiqatin wa cifatun fi ducma afartaa arimood habeenkii u dambeeye waxaan idhi qaacido waxaa jirta muslimiintu ay ku ijmaaceen qaacida waxaa weeye fal iyo tallaaba ma qaadi kartid aadan ogayn xukumkeeda waxaadan ogayn shareecadu maxay ka qabtaa rabbigaa muxuu ka yidhi rasuulkiisi muxuu ka yidhi diintu maxay ka leedahay aadan ogaanin tillaabo ma qaadi kartid wax walba adoo og baad ku dhaqaaqi haddii aad tallaabo qaaddo aadan xukumkeeda ogayn kadibna sidii saxdeed aad ku habsato rabbi kuugu toosiyo ma dembiilaa tahay mise waad ammaanan tahay horta xooguhu shaqaya nacfi maa meel lagu sheegay adoon ka fiirsanin baad xooguhu shilimo hole or orday hawshii baad khayr iyo wanaag ka keentay xaqii baabaad ku habsatay horaanna maadan garanayn cinda ahlicilmi dembiilaa tahay saaxiibu kabiiraa tahay xataa haddaad asiibto sawaabka ku habsato waxay la mid tahay nin qaadi ah oo masalo uusan garanayn intuu xukumay ilaahay toogta u toosiiyey adoo doofaar tooganayo oo sagaara kugu dhacday wey sagaarada ma ku xalaal baa mise waa bakti doofaar doofaar jiriba beerta kaa cunay baad tooganaysay garnuug baad la heshay goodur baad la heshay ka warrama minhaajku wuxuu yihi wadaadana waxay dhan waa xalaal wadaadana waxay dhan waa xaaraan almuhim waxaan oga jeedaa xataa haddaad xaqi ku habsato dembiilaa tahay cinda ahlilcilm haddii aad garab marto adoon horaanba ka fiirsanay tilaabadaas laba dembiilaa tahay dembiga koobaad waa inaad tilaabo qaadda aadan ka warqabin xukumkeeda dembiga labaadna waa inaad xaqi garab marto macsiya ku dhacdo laba dembi baad ku dhacaysaa idan adoon baranin adoo tilaabo qaaday adoo macsiya intaasoo dambi ba ka imanaya muhiimaddu waxaa weeye xalaashana ha la miirto ilaahna laga cabsado aqoontii lagaga gudi lahaa dabkaas naareedna ha loo diyaar garoobo barashadeeda waktina lagu bixiyo intaasaa iga dardaarina bal wadaadka wakti waa iska yaryahay aan su-aalaha u furo in sha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu bism illah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah eh, wixii kelimad ahaa sheekha inoo dhameeyey jimcihii hore iyo caawaba waxaan hadda u fadhinaa waa su-aalihiinii wixiina soo gaaray say u kala horeeyeen baan u kala hormarinaynaa eh, waxaa dhici karta qof yidhaahda su-aashaydii lama sheegin waxaa laga yaabaa mid u eg inaan sheegnay wixii mawduuca ku saabsan baanu muhiimadda koowaad siinaynaa iyo prioriti-ga wixii markaa ka baxsan mawduuca dib baan udhigaynaa haddii waqti soo harana waa arkaynaa su-aalo kalena way jiraan casharka qofkii dhegaystay jimcihii horena waxaa laga yaabaa su-aalo fara badan oo halkan ku iman laha inuu kaga kaaftoomo insha allah bismi waxaan ku horumarayaa su-aasha koowaad saa-ilkani sheekha wuxuu leeyahay dumar inay tahay baan u dahabka dayn ma lagu qaadan karaa haddii anoo suuqa maraya aan arko dahab kadibna aan ka helo inuu fiican yahay aan ogaada lacagna aanan wadanin miyaan dayn ku qaadan karaa bay leedahay gabadha saaisha bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi wa aalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd su-aashaa ku saabsan dahabka dayn ma lagu qaadan karaa waa su-aal jawaabteedu faahfaahin yar ay u baahan tahay waa masaladii loo yaqaanay masalatu riba ama riba duyuun ayay sal la gelaysaa ribada iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yidhi iyo rasuulkiisu wuxuu ka yidhi iyo culayskeedu nin muslimay maanta ka qarsoontahay waa iska yaryahay waxba ku noqon maayo fadhigu u dambeeyana wuxuun baynu ka tilmaanay culayskeeda dahabku waa waxyaabaha laysku waafaqsan yahay inay ribadu gasho ribadii beeca iyo tii amaahda iyo deyntaba tii amaahda ribal qardi baan oga jeednaa tii deyntana ribanna si aan oga jeednaa tii beecana ribal fadli baa caan ku ah tanna siyadu laftirkeedu waa ribal bayuuc laakiin iyadaa lagu qaybsanta ribal yad baa jirto annaga shaaficida aan gooni u sheegno kusii mashquuli maayo labada shay ee laysku gadayo hadday isku jinsi yihiin bimacnaa isku nooc yihiin isku cillanayeen xagga ribada kala badsina lagama ogolo daynna lagama ogolo labada qodob aad u fiiriya labada shay hadday isku mid yihiin la laysku iibinayo laysdhaafsanayo ee baayico iyo mushtarigu isweydaarsanayaan waa isku nooc matalan waa bariis iyo bariis waa galley iyo gelley waa dollar iyo dollar waa dahab iyo dahab hadday isku nooc yihiin cillada ribadana ay ka midaysan yihiin oo isku cillo yihiin bimacnaa marka hadda aan leenahay beriis iyo beriis ribaa gasha ciladoodu waa maxay waa wada raashiin gelley iyo gelley wada raashiin weey wax la quuto badar ay wada yihiin ciladoodu waa atucmu aw ilquutu aday idin taallaa nin walba wuxuu ku dhufanayaba waa isku cillo dahabka iyo fidadu ayagu waa laba kala jinsi waa laba kala nooc waa laba kala magac laba kala tilmaamood bay leeyihiin laakiin waa isku cilla xagga ribada oo waa maxa ama waa aljawhariyo waa macdan dheemaro qiimo badan oo qaali ah ama waa athamaniyo waa lacag ile dahabku iyo fidul lacag bay ahaan jireen idan labada shay hadday isku noocna yihiin isku cillana yihiin lama kala badin karo boqol dollar oo jacab ah oo laba laba eh, doolar ama dollar doolar ama shan shan ah iyo boqol isku dhegan haddaan isku sarifayno ma kala badin karaa lama kala badin karo adoo dollar kuu dhiman yahay ma kala tegi karaa maya maxaa yeele waana isku nooc waana isku cilatu riba oo waa athamaniya lacagnima ka dhaxaysa intaa haddaad fahanteen waxaan u jeedaa hadda gabdhaha dahabka gadaya haddaan anigu intaan u tago dhaho dha gabadh baan aroosayaaye lacagna ma hayo gacanta waa iga madowdahay balse dahabay gabadh mar qaadatay isii lacagtiisana waxaan keenayaa markaan yaraha miirsada hadda waa kacsanahay balka warrama lacagta aan keeni doono cilladeedu waa maxay marka baabu riba laga hadlaayo waa lacagnimo dahabkuna marka laga hadlayo cilladiisu ribadu waxaa weeye waa athamaniya calaa ra'yi اljumhuur annaga shaaficiya aljawhariyaan leenahay iska badaaya dhiba mala dhankaad u badantiin ad idiin qaaddo waa athamaniya waa adoo laba lacagood isku sarifahaya isku iibinaya tan isii oo dahabka ah tanna adugu qaado oo aan keeno bil kadib ama laba bilood kadib markaan shaaru casalka ka baxo waynu isfahanaan u malay hase ahaatee dahabka iyo lacagtaan keeni doono ma isku jinsiba mise waa kala jinsi waa laba noocoo kala duwan lacag awraaq ah oo waraaq ah iyo mid adag oo dahaba ah wey xagga cilladay wadaagaan mooyeene oo lacagnimada ah mooyeene xagga nooca way kala duwan yihiin labada shay a noocaasa waxaa la ogol yahay keliya in la kala badiyo ee lama ogolo in dayna ay gasho الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد حديث عبادة بن صامت في الصحيح فإذا اختلفت هذه الأصناف hadday kala duwanaadaan waa dahab iyo dolar waa dahab iyo shilinkenyaati fabiicuu kayfa shiئtum fi الtafaaduli waziyaada kala badinta ida kaana yadan biyadin oo marka hoo iyo ho ay taho dayn ay meesha aysan jirin intaa markaad fahanto maxaynu ka fahnay in aan dahab lagu qaadan karin dayn inaad garateen baan u malay intaas waa asaaska dhan kale haddaynu ka eegno dahabku dayn waa lagu qaadan karaa lagumana qaadan karo dayn waa ku qaadan kartaa dahabka haddaad dhar iyo badar iyo caro iyo qoryo iyo quwaxyo keenayso ku bixinayso miyaanu isfahmi dahab isii baa tidhi waxaan ku keenayaa dahabka qiimihiisi wax u dhigmoo ah intaasoo materiaal oo dhar ah burdo dharaan kuu keenayaa malab baan kuu keenayaa waxaan kuu keenayaa waxaan kuu keenayaa bariis bariis yaana kuu dhihin dhar baan kuu keenayaa biraan kuu keenayaa qoryo iyo geedaan kuu keenayaa curuudda waxyaabaha noocaasi aan ribadu gelin waxyaabahaas ribadu gelin waxaa weeye haddii aad ku dambaxayso waa he way bannaan tahay xataa haddaad raashin keenayso oon cillartu riba asaga la wadaagin way bannaan tahay tusaale gaaban dukaamaad biil u saarantiin ad ka qaadataan caruurta iyo haweenka biilkooda raashimaad daldalataan daldalataan daldalataan bishu markay dhammaatana maxaad bixisaan lacag lacagtu ribaa gasha raashinkana ribaa gasha say daynta ugu bannaanaatay cilatu ribaa ma wadaagaa raashinka ciladihiisu waa aطcmiya wاlquutiya iyo hawlahaas lacagtuna waa ahamaniya labada shay la isku iibinayo haddaysan isku cillo ahayn xagga ribada kala badina waa ka furan yahay daynna way ka furan tahay xagga beeca may garateen dahab marka dayn baad ku qaadan kartaa haddaadan ku bixinaynin dayntaas hadhow waxaan ka ahayn haddaad hadhow ku bixinayso waxaan lacag ka ahay haddaad lacag ku bixinayso unbayd aan la ogolayn dahab in lagu qaato dayn raashiimo kale biro kale geedo dhar waxa kale bini aadan isticmaal dhan haddaad hadhow ku daynbaxaysood hadhow gudi doonto dahabka waad ku qaadan kartaa dayn haddiise lacag aada bixinayso waxa lagu heshina gabdhuhu lacag ba meesha u fadhiya dhar ma qaataane ay lacagi tahay dahab dayn laguma qaadan karo intaasi waxaa dheer alimaam mucaawiya ibn abi sufyaan riwaaya can maaligna waa lagu sheegaa maalikina way dafiraan shaekhulislaam ibnu taymiya ibnu qaymna wayba rajaxaani dahabkay qaybiyaan wadaadahas waxay leeyihiin dahabku mid lacag ah ama looxaanoo caydhiin waa budogooni u toban bay dheheen axaadiistu waxay ka hadleen ilaahay rasuulkiisa ay ka hadleen ee riba lagu sheegay iyo balaayo waa dahabka lacagtee la isticmaali jiray waagi hore ama looxaanta ee khaamkae sidii loo soo qoday ee meel loogu tirtiiriyey ah kaawey ka laga hadlayo dahabku haddii la dhalaaliyo oo laga dhigo xullad iyo bilad la xidhan sida dharkoo kale ah dharkii buu la mid yahay daynna waa lagu qaadan karaa deeqna waa la bixin karaa sida dharkoo kale weeyay dheheen dahabku marka hadda adduunka laga isticmaalo muxuu u badan yahay ee yaalla waa dahab dhar ahaan ah oo la xidho bilada faraati iyo silsilad iyo jimjimaha gacmaha wax la gashaday wa lugaha lagu xidho iyo waa idinkaasa ah. ibnu taymiya shekhu islam taymiya ramat lla taala ra'yiisii u dambeeyey ee tafsiiru aayaatan ashkad uu ku sheegay ibnu qayim iclaamka aad buu u difaacay waxay leeyihiin dahabnimadu wuu ka baxo waa xuliyad iyo bilad iyo dhar weey saas darteed bay isku khilaafeen culummadu dahabka noocaasa saka ma ka baxdaa mise maya maad dahabki kale ee asagu lacagta ahaa ama looxaanta ee garaacnaa ee meesha yaallay ama aan garaacnayn asagu inuu zaka lagu leeya bilitifaaq wey laakiin mar haduu dharnimo iyo bilad isu bedelo iyo wax la xidhoo la siiboo la dhigo baabkan wuu ka baxay baabkii wuxuu galay badeecada iyo dharka iyo libaaskii halkaasuu asagu mara khulaasadu laakiin ra'yuljumhuur waxaa weeye saa horaan idiin soo sheegay dahabku dayn laguma qaadan karo haddii lagu daynbaxyaa wax lacag la yidhaahdo haddii laakiin hadhow alaabka la kala qaadanayo dhib ma lahaa wallahu subxaana wa tacaala aclam jasaak allahu khayran sheekhana eh, su-aasha labaad ee xigta waxay tahay qof baa wuxuu doonayay inuu guri iibsado wuxuu u tegay qofkii guriga lahaa way heshiiyeen kadibna wuxuu u tegay ninkii iibsado ahaa ee guriga rabay bangi bangayga buu ka codsaday inuu guriga u iibiyo kadibna wuxuu dib ugu soo laabtay ninkii bangiga ninkii guriga lahaa wuxuu ku yihi documentiska isii si aan usoo hubiyo bangigii buu geeyey heshiis baa dhex maray isagii bangigii kadibna wuxuu usoo noqday ninkii guriga lahaa wuxuu yidhi inihu guriga iga iibi bangigaana lacagta bixinaya marka arrinta noocaas oo kale haddaan sameeyo aniga guriga iskale ma noqonaya qof ka ku la tacaamulay ama tacaawun u sameeyey bangiga ribowiga ah inaan anigu ninkaa wax iibsanaya iibsanayo fududeeyo miyaan soo gelayaa maxayse tahay shareecadu haddii aan ninkaas aan aan ogolaaday inaan ka iibiyo bismillah eh, su-aasha aada uma fahmin idinkuna waxaan u malay inayda aada u fahmin in lagu celiyo waa codadaya aan ku celiyo ah. waa nin doonaya inuu guri iibsado bangi u tegey lana soo heshiiyey inuu gurigaa u iibiyo guriga qofkii iska lahaabaa wuxuu leeyahay kaa iibin maayo lianna bangiga waa ribowi xoolahaygana waa xalaal markaa sidaa awgeed yeeli maayo inaan kaa iibiyo haddiise uu ka iibiyo ninkaa ma noqonaya qof ribo ula tacaamulay ama tacaawunay khayr bismi illaah haddii bangiga iyo ninka uu tagay ee daynta ka codsanaya doonayo inuu gurigu u iibiyo ay ku tacaamulahayaan dariiqadii la yaqaanay ee caanka ahayd ee interestk la issaaranay interestga la ama fawaa-idda la ama ribadu a u taqaaneen ay tahay waa nin ku caawiyey ribo oo min baabi tacaawuni cala alimi waalcudwaan ruuxa muslimkaana waxaa la rabaa markuu dhaqmahayo ama wax iibsanayo inuu calaa diinihi wa ictiqaadihi ku dhaqmo haddaad og tahay labadan ruux in ay wax xumaana oon sharcigu banaanay banaynayna ay kala iibsanayaan ama ay ku dhaqmayaan inaad ku caawiso ma banaano culummadeennu waxay yidhaahdeen khaasatan sheikh ulislaam ibnu taymiya uu ku sheegay kitaabkiisa bayaanu daliil calaa butlaani taxliil qaybaha u dambeeya adoo dukaanla ah oo biyo iyo caano iyo badar wax walbaba iibiya ama rootiba gada ama hilba gada haddii uu ku yimaado nin dhala khamra a ah wata oo ku yidhaahdo dhalaa khamrada bal rootigaa ii dhiib lacagtan hoo ah inaan ku cantoogaan rabaaye ka warrama waa rootiga xalaasha ah kibista xalaasha ahi dhala khamruna wataa wuxuu rabaa inuu isku goosto ma kay iibin kartaa mise may kama iibin kartid lanna waa icaana cala lmacsiya macsiyaad ugu kaalmaynaysa kiila hiliba ii dhiib buuri gabadhanaan wataayo kalaabkaasaanu tegi waa kala baxaynaa kadib markaan kala baxanaan ku qadaynaynaa saasoo kugu sheegay ka warrama hilibka xalaasha ah soo ruux lagama iibin karo laakiin ruux hadda waa ruux aafaysan balaayo adoo tagsiilo ah hadday qolyihii xumaa ku yidhaahdaan kalaabkaana gee ma geen kartaa ood ogtaaya dadaan ogen waa waa masale kale nakixo bay ku dhe xaggee gurigan lambarkaana gee saad u wadin baa kalaab lagu hor istaajiyey taa waa masalo kale minaajka loogu laaban laakiin adoon adoo og in ay xumaan samaynhayaanoo wixii aad ka gaday xumaan u kaalmaysanayaan waxay la mid tahay qori aa dhegdhagaya adoo iga iibiya adoo og inaan nin ku dilay muslima soo xaaraan maaha taas taasaad fahmaysaane sidaasoo kale wey hadduusan laakiin ogeyn xoolihii kasoo galna waa xalaal dhibna looma haysto wallahu aclam jasaak allahu khayran sheekhana su-aasha xigta waxay tahay waa weli bangiyadii baana daba taagan haddii aan bangi sida kan boosaaso ku yaalo kale tusaale ahaan dayn ka qaato marka hore lacag caddaanlacag ahaan kuma siinayaan cash waxay ku leeyihiin waxay ku leeyihiin soo raadso lacagtaasi badeeca u dhiganta kadibna waxaad soo raadsanaysaa badeeca u dhiganta lacagta badeecadii baad markaa waxay leeyihiin badeecadii baanu la soo wareegeynaa kadibna adaan kaa iibinaynaa marka arrinta noocaas oo kale macaamiladeeda balsay tahay bism illaah waa su-aal dhib badan jawaabteeduna way iska dheeraan kartaa laakiin aan soo koobo masaladaa waxay u yaqaanaan fuqahadu fuqahada hore ay u yaqaaneen atawaruq kuwan dambana waxay u yaqaanaan atawaruq almunadam aw atawaruq almasrifi waagi hore waxaa jiri jiray masalo fuqahadu ay ka hadleen annaga shaaficiyada azarnaqaan u naqaanaa xanaabilona tawaruq bay yidhaahdaan maxay ahayd si asalkeeda loo fahmo waxay ahayd aniga matala waxaan u baahanayaa lacag boqol kun matalan toban kun baan u baahnay maanta waxaan ogahay wadaadaha dukaamaha leh ama dadka ganacsadeen aqaano inaysan kaash siinayn kaash ima siinayaan aniguna waxaan raba waa lacag kaasha raashin iyo badar iyo dhar midna ma rabo laakiin kaashka iyo lacagti baan la isiinayn la idaymin maayo nin dukaanla markuu u tagay waxaan leeyahay waxaan u baanahay inaad iga iibiso lacagta aan rabay hanti la eg baan qiyaasahaya shantaa jawaan ee raashinka ah, iga iibi waana shanta ja waxay ku qiyaasan yihin markaan fiiriye qiimi ila waan weydiiyey boqolka kunan doonayay ama toban kunan doonayay ku qiyaasan yihin waxaan leeyahay iga iibi lacagtana waxaan kuu keenayaa raashinka aad iga iibinayso bil kadib sanad kadib kolba muddadii lagu heshiiyo markaan dukumintii kale qorano wixii dhamaystir raashinkii baan ka qaadanaya suuqaan geynaya waa caddaysanaya markaan caddaysana maxaan kala soo baxaya lacagtaan u baahnaa duurkaan la aadaya taas tawaruq baa la odhan jiray salafku badankood midaasay dhan waa karaaho salafku badankood taasay dhan waa karaaho wadaadana waa banneeyaan oo maxay qoonsadeen waxay qoonsadeen ay leeyihiin ujeeddadooda beecba ma ahayn lacagdoon baad ahayd tawaruquna waa min alwariq waa ay alfida lacagdoon baad ahayde beecadu beec maqsuuda ma ahayne taxilatu lqasam baad la timid xeelad baa meesha ka soo baxday oo waxay ka dhigan tahay hadhow haddaad markaad raashinka suuqa geyso aada matalan siddeetan kun uu kuu galo horaanna aada kusoo qaadatay boqol kun markaad haddow dayn baxaysa maxaad bixin boqol kun maxaad adag ku raacod qaadatay siddeetan kun maxaa dheeraad kuga ah labaatan kun waxay ka dhigan tahay dhaheen markaan fiirinay dantaadii iyo ujeeddadaadii ahayd lacagdoonka adoo ku sarrifay siddeetan kun ku sarifay boqol kun jawaankan sakaraadkii gellayda ana muxuu ahaa xeelad buu ka ahaa idan waa lacag isku jinsi ah oo isku cillah oo lagu bedelay la isku gada iyadoo kala badan ribcad bad intaasay qoonsadaan ka yaabeen marka waxay dhawaa karaaho inahaa ukhayat lciina yidhahdeen bacdu salaf ciinada walaasheedoo yar weeye da ka yarayd weeye way qoonsadeen taa waxay ahayd raashin inaan kaa gato qiime ku heshino raashinka la tago nin kale kasii iibsado ama qiimo ka badan aan ku helo ama mid ka yar aan ku helo ama kiiba aan ku helo intaasay salafku qoonsadeen midda hadda loo yaqaan atawaru eh, tawaruq almunadam aw almasrifi asagu waa ciinadii oon geed loogu soo gabanin waata hadda leeyahay bangigii hadda laga la magac dhabeeye boosaaso hawshuu samaynayo waxaa hadda adduunka ka jira oo dhan qolyaha bunuugta islaamiga sheegta labada dariiqay wax ku raadiyaan waa midka hadda la sheegay iyo mid hadda ka hor aan ka hadli jiroo ahaa beyculmuraabaxa lilaamiri bishira soo ma garanaysaa labadaa dariiq oy leeyihiin waxaan kaga badbaadinaa reebadii ayaguna ribada qudhigeedii ah bay ku shaqaystaan waxaa meesha hadda ka dhacay laydin sheego waa maxay waa wakaala wakaala biujra maca qardin wey wakaala maa ujra maa biujra maca qardi wey marka aada leedahay hebelow hantidaasaan u baahanahay boqol kun milyan baan rabaa bankigu wuxuu ku leeyahay kaash ma heli karree waxaad soo raadsataa hanti ama macdan ama hanti kale ama dhar ama dhuuni soo raadi aan soo iibana annagu kadib aan kaasii gadno adugu aad suuqa geysato ama anagu aan kuu geyno kadibna lacagtaad u bana aad ka hesho bangigu marka hantidu intuu kusoo gaday wax ka badan bu adiga ku saaranayaa hawshuu bangigu sameeyo dhan aduu wakiilkaaya wixii beecoo dhacayna aduu kuu dhacay asaguna wakiil buu ka ahaa wakaaladiibu xugu mushqay jira ku qaatay wuxuuna ku daymiyey lacagtii lagu soo gaday hantida oo dulsaar la socdo oo ku leeyahay faaidaan ku saaranaya khulaasadu marka waa maxay waa qardi jaran manfaca waa wakaala biujra maa salaf walaa yaxilu baycun wasalaf walaa yaxilu sharطaani fii baycatin man baa baycatayni fii baycatin falahu aw kasoma riba baa la hoosgeliyaa waa xiilad lagu banaysta ribadii caddayd wey riba sariixa ma aha laakin shubhatu riba banaanka talo adag baa ku jirta waxaana culammadu maanta jooga adduunka casriga hadda jooga u badan yihiin beeca noocaasa inuu xaaraan yahay beeca noocaasa hadda la sheegay ee laydi w lay weydiiyey inuu xaaraan yahay aniguna sidaasaan ku qanacsanahay fadacu ribaa wariibata ribada iyo wixii shiki shikigeedila ama saansaankeedilaba iskaga fogaada wallahu subxaana wa tacala aclam barak allahu fiikum jasak khayr sheekhana su-aasha xigtay saddexaad waxay tahay Eh, saaciilkan wuxuu leeyahay waxaan ka waxaan ahay arday barta qaabka loogu shaqaysto suuqa loo yaqaano afka qalaad foreign exchange online oo micnaheedu yahay buu yihi sarifka lacagaha qalaad ee lagu kala bedesho online-ka ama eh, systemkan iyo internet-ka tusaale ahaan sida aada ugu sida ugu shaqaysanayso waxay akoon furanaysaa buu yihi bangi bangiyada kamid aad ah ka furanaysaa kadibna lacagta ayaad ku shubaysaa oo konton dollar baad malaha ku shubtay for example kadib waxaad fiirinaysaa lacagaha adduunka waxaad ku jirta waxa la yidhaahdo eh, foreign exchange online lacagahaasaad fiirinaysa hadba lacagta qaalisan ee markaas suuqa ugu saraysaad iibsanaysaa waxaa laga yaabaa inaad iibsato lacagta yen la yidhaahdo oo jabaanka uu leeyahay oo kale inay ugu sarrayso kadib waxaad ku bedelaysaa lacag kaloo haddana inay ugu sarrayso aad aragtay online aad sekinada ama daqiiqadaha eh, lacagta euroga iyadaad ku bedelanaysaa waad iibsan haddana waxaad arkaysaa inuu dolarkii sareey waad iibsan waxaad arkaysaa in inuu sareeyo hadba lacagta sare riyaalka inuu sareey waad iibsan maantao dhan waxaad iibsanaysaa lacag hawada ah online ah oo ah wax kaasho aadan taabanaynin una jirin ka ganacsiga ama ka beec lacagaha noocaas oo kale ah faa'iidooyinka laga hela ama sidoodaba maxay yihiin oo sharcigu uu ka qabaa lacag aadan arkayn oo maantao dhan hawada aad ka iibsanayso bismi illaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi ama bacd su-aashaasi dhowrkii sane u dambeysay way soo noqnoqonaysa dhalinyaro badan oo muslimiinana ku daatay niman xataa shaqo la-aanhaabaa shaqo ka helay xooguu meel lagu dhaqan yahay wey mar haddii ay saa tahay dadkii horta galay intaysan gelin ba inay xukumkeeda ogaadaan bay ahayd horaan baynu ka soo hadalnay inta aniga ogaalkayga ah baadhitaan koobanoo ku sameeyey waxaan ku qoonsadoo diineed ma arag waxaan ku qoonsadoo diineed ma arag waxa hadda lagu jiro waa sarif hawadaa iyo nadkaa ah mar haddii lacaga laysku sarifayana waxaa laysku ogaa waa in la helo taqaabud fi lmajlis markaaba wixii la kala qaato labada shay hadday isku mid yihiin isla egyihiin hadday kala duwan yihiin in la kala badsan karo so sidaa ma ahayn inteeda kaloo dhan markaan baadhay aniga aqoontayda gaaban waxa dhiba kuma arag oo markaad adigu haddan eh, nadka wax ka iibsanayso eed khadkaa wax ku iibinayso saadaad u taabatid oo ugu dhufato okayba sarifkii otomaatiga kuusoo fulaya shaashadaada akoonkaa kuu furaabana kuugu dhacaysa marka taqaabud xukmi ah ayaa la odhan karaa ninkii aad ka bedelatay eed ka gadatay beeci kama noqon karo anna kama noqon kartid aad taabataba wixii aad dalbatay ee yan ahaa ama euro ahaa ama dollar ah baa iskariinka kusoo fuulay shilinkii adugu aad bedeshay eed dirtayna nin kale u dhacahaya halka adoon ka dhaqaaqin sikin xataa ma aha waa afarta a sii taabanaysaba si otomaatig u kala wareegaya adoo calculator taabtay markaasaa u taabso xisaabta miiska soo fuli mayso sida oo kale wey jeegii la qorayay ee laga tasdiiqiyey bangiga ee bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen wuxuu ka dhigan yahay taqaabud buu ka dhigan yahay kana ka daqiiqsan kana degdeg badan in taqaabud xukmi ah lagu laga dhiga midka oo la yidhaahda labada nin ee qaabka wax ku kala sarriftay khadkaas iyo onlineka wax ku kala sarriftay way kala qibdoodeen xukman waa arin aniga aada ila quman weey culamo badanna oo mucaasirina way marayaan ishkaalka keliyi wuxuu ku jira xoogu dhib ruux kala kulmayaa hadhow markuu doono lacagta inuu caddaysto central bank iyo bangiyada waaweyna dee dadka yararka localka lama xisaab ooma tegi karaa jeeblayaa yararka ooma tagaa niman waaweyn oo barokara ayaa meelaha fadhiya kuwaasaa khidmo kaasii qaadan oo bangigii kaaga soo caddayn intii yaraydee kuu soo dhacday dhibka hadii laga badbaado taana haddii khiyaanadu asagu sameynma in lagu siiyo hawshaa uu qabanayo way bannaan tahay dhibka u badnaa ee ahaa ee ribada laga baqahayay oo cadamu taqaabud fi majza meeshaa kuma jiro waa laga badbaaday lacagu hadday kala duwan yihiinna waaba la kala badin karaa fabiicuu kayfa shitum idaa kaana yadan biyadin labadaa maxduura ugu darayd oo ribada ay ka imanaysay hadda intaan ka warqaba hawshaas sarifka online-ka wuu ka badbaadaya aafadaa kale ku saabsan qaabka lacagta loo soo cadaysan lahaa iyo xisaabaheedana marka la dabagalo qolyaha brokarka waa niman khayaano badan oo dhib badan ninka laakiin xaraynfa soo jeeda wax yaroo khidmuu iska sii weyn usoo caddaynayaan culaysna taas ma laho waa ujro ama waa wakiil wax kaloo uu ku daray ma jiraan camalkaa uu qabtay waraaqaha lagu qorayba xoogo baa lagaga qaadaay hadduu han kusoo cadeeyo kuusoo dhameeyo xoogow shaahi la siinayo latarkiisu dhib ma laha laakiin labadii qodobee riba looga baqaayay intan ka warqaba ma laha khulaasadu waxa weeye waa hawl banaan ilaa amar dambe waa laga shaqaysan karaa jasakallahu khayran il waxbaa isbedeli kara soo ma khayr insha alla absado khayr wey sheeh axmed wuxuu leeyahay howlahaasaa ku fiican baan u malayni sheekh axmed wuxuu leeyahay mararka qaarkood hakis baa dhaco oo nimankaa dee jabsadaa meel walba u dhaca ayaa wixii aada wareejinaysa oo dhan beed kala waday la kacahay taa haddee sheekh axmed waa hanti un lagaa dhacay ribo shuqulku ma laha so sidaa maaha akoonnaha waaweyn bangiyada bangiyadaad ku leedihiin baaba la jabsadaa soo ma kaararkiinaaba intii la foojigariyeeyo oo godkii la geliyaa lasoo daadsadaa wixii ku jiray kuwa aad ku wadaabaa lagaa dhici dukaamihii aad xala ka tagteen nabadda qayba caloosha laga dulay oo la dhacaaya dab baa la qabatay aafada dunida ka dhacday hantida lagu dhacon bay ka mid tahay laakiin su-aasha ku saabsan riba ma ku jirtaa riba kuma arag wallahu aclam jasak eh, su-aasha afraad waxa weeyaan waxay ku saabsan tahay eh, sanamyadan maalmahan dambe ee ragga iyo dumarkaba leh ee dharka loo xidho ka ganacsigooda iyo dharka inta loo xidho lagu qurxiyo loo ekeysiiyo gabar ama wiil labisan oo kale suuqa qarina aadka ugu badan ma laga ganacsan karaa waxayna u yaqaaniin soomaalida doole ama dooli wax noocaas oo kale bismi اllah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalih wasaxbi wasalam ama bacd masaladaasi marka lasoo gaabiyo wax banaan ma aha in horta la iibiyo bahalaha noocaasa ee sawirka mujasadka iyo jirmiga iyo jumbudhalee la iibiyo maba banaana asaasan xadiidkii caliy waad garanaysaa fi saxiix muslim nabigu wuxuu ila diray inaanan arag wax sawirle ilaa damasta walaa timhaalan walaa qabran mushrifa ilaa sawaytuhu wixii qabriga ee dheerna inaan dhulka la simo oon qabriyaha la simo wixii taalla ah ama sawir taagaan oo awoodlana aan baabi'iyo sawiradan waaweyn eed aragteen hadda shaarka loo gelin ee cambuurka loo gelin ee gabadhi naaskeeda la sawirahaye xubankeeda taranka la sawirahaye ninka xiniya kuusan yahay kuwa ayaga ah waa facshir iyo dhaqan xumo sawirka waxaa u dheer idabdaro sawirka waxaa usii dheer idabdaro sawirka asturaa ee ruuxa bini aadamka u arkaa in cawriyisi muuqanin baa la isku haystay midkan gabadhu geedada taagayso ee ninkaan aqoonin hadda miyi ka yimi uu islaamku madmoodahay waa xaqiiqo hadda xaqiiqo wey nin reer baydhaba waxaa la yidhi muqdisho yimid isagoon weligii muraayad weyn oo meel ku taala aan arag saasuu u dhaqaaqay buu arka isagoo socda wuu istaagay wuu soo noqday wuu la noqday sawirkii haddana wuu noqday weligii buuhi sidan oo kale iskagama hor iman nin buuri hadda waa gertii waxa meesha socda waa isagii hadduu istaago wuu la istaagay ushibuu la wataa marka wuxuu yidhi intaan noolaa weligii sidan oo kale iskama hor imanin buu i marka afka bay lagaga hadlana cali baa igaga fiican asagaa ku sheegi doona mindhaha afkooda ku sheegi doona almin waxaan oga jeedaa bahallahan sawir way ka daran yihiin dhaqanxumo iyo edabdaray wadaan in laga gaacsanana ma bannaano in dharka la geliyo lagu xaysiina ma bannaano wixii laga shaqaysana waa xaaraan hadduuse sawir aan cawra muujinaya dhaqanxumo wadani uu yahay madaxuna uu go-on yahay wadaadaa xoogow qiil u raadiya qiil u raadiya wax u in la banneeya markaa iyadana ma akhad sharci yeelan kartaa laakiin sawirka hadda jiree la iweydiinaye isli hadda rogay waagoor cudurka ood ka fiicnaydeen laakiin waxaa idan kharibay nimankii fadhiyaan u malaynhayaa dhown toonka fadhiyey dadkaad meesha ugu timaadeen baad ku aragteen kadib waad ku dayateen maxaa la dariska marka hore ku diin marka dambena ku dayo marka saddexaadna kaba dar waad ka dari hadda inaad ka dartaan baad maraysa hawshaasi adaa la yskaga ilaaliyo ma wanaagsano waa dhaqan xumo culumana waa ka digeen wallahu aclam jasaak allahu khayran su-aasha xigta saa'ilkan wuxuu leeyahay qof dukaan shaqaale ka ah haddii loo keeno ayaa loo keenay sambal alaab waxaana la yidhi alaabtan kun iibi ninkaa shaqaaluu ka yahay dukaankaa <clears throat> adiguna waxaa doonto saaro kadibna alaabtii ama wixii loo keenay wuxuu iibiyey kun iyo shan boqol shantaa boqol ee dheeriga ah ma ninka tukaanlahae tukaanka iska lahaabaa iskale mise ninkii shaqaalaha u ahaaye isaga alaabta loo keenayee iibi intaa la yidhi ee mushaarka ku qaadanayay tukaanka ayaa iskale yaale lacagtaa zaa'idkaa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi wasalim lacagtaa dukaankaa iskale lacagtaasi dukaankaa iskale waa laba qaybood in lagu yidhaahdo shaygan qaad aniga intaa iisoo sii wixii ka dheeraada adigaa iskale jumhuuru salaf saalix way baneeyaan xataa bacdu saxaaba banay ibn cabaas ka mid yahay radia allahu tacaala canhumaa way banaan waxaa soo hadhay waaxdi labaad oo ah lacagtaasi dheeraadka ah ee hantida la saaray ma dukaankaa qaadan mise ninka dukaan ka shaqeeyaa qaadana shaqaalaha dukaankaa iskale mas-uuliyadda iyo magaca iyo sumcadda lagugu dhiiba hantidan waxay tahay waa dukaanka iyo kambaniga ninka nin iska caddaysimoo bannaankaa ordahaya haddaad tahay oo dukaanka aan ka shaqaynin oo laguu dhiibo oo lagu yidhahdo kun soo siiyo wixii ka dheeraad adaa iska leh oo laba kun qarxisato kunka adaa iskale dheeraadka ah laakiin mar haddaad shaqaalo tahay mushaarna qaadato dukaanna aad ku magacaaban tahay dukaankaa iskale xaqa isaga adigu ma lihin haddaad ninka dukaanka iskale intaad u sheegto uu nin wanaagsan noqdo xooguu kuu daadiyo biyo cabaala dhib mala laakiin waa inaad sheegto dukaankaa iskale dad qarisana khaa-in baad tahay khulaasadu waxaa weye hantidaasi dukaankaa iskale shaqaalu mala wallahu aclam jasaak allahu khayran eh, su-aasha xigta way way ka agdhowdahay eh, waa dhallinyarada ka shaqaysata dukaamada daahyada waxaa laga yaabaa inay dahyo waxay tulaan dahyo dahyadaas waxaa laga yaabaa inay wakti dheer ku qaadato tulista iyagoo shaqadoodii loogu talagalay haya ayaa waxaa dhacda mararka qaarkood dadkii alaabta lahaa dahyada loo talayey markay arkaan qofkan farsamo wanaaggiisa iyo dadaalkii wanaaggii uu sameeyey inay mushqaayad siiyaan oo lacaga dheeri ahay siiyaan markay baxyaan oo kale yidhaahdaan intana waa cashadaada ama adaa iskale waa shaahaaga sidoo kale waxaa lamid ah dadka maqaaxidaha ka shaqeeya markay si fiican u service gareeyaan dadka ay la shaqeeya cuntada u keeneen waxaa la siiyaa lacago yaroo loo laabo labadan lacagood ma waxay unoqonaysaa qofkii shaqada qabtay mise waxaa iskale mulkiilihii hantida lahaa dukaanka lahaa ama maqaaxida lahaa bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi wasaxbi ajmaciin ama bacd curfiga jaariga ee tijaariga ku saabsan hawsha ayada ah wuxuu u badan yahay waxaa yarka waa wax la siiyey ninkaa shaqaalaha wadaadaha badankooda hadda mucaasiriintana hawshaasi waxay leeyihin way banaan tahay waxaana qaadanaya shaqaalaha way ka duwantahay maxaa yeelay ruuxa wuxuu bixinayaa hantidii dukaanka hantidii hudheelka lacagtii maqaaxida lacagtii sharqaanka iyo hawsha wuu bixinaya waxaan yarka aban wuxuu u bixinayaa ninkii dhididkiisi iyo daalidiisi marka labadan lacagood iyo tii horana aan soo maray way kala duwan yihiin curfigu marku wuxuu keenayaa bay badankood in intaan yartaa loo daayo shaqaalaha loo daayo waadna moodaa curfiga noocaasa in sharciga khilaafaynin in lab lagu socdana culimmadu badankood baa qaba wadaadana waay dhaba ijmaaco muranka ma jiro curfigu mixayatul asl in la ictibaariyo waana runtood khulaasada waxaa weeye baalkaa tib tibta maxaa la odhan jira maaa la yihahdaa tibsiba miyaa la yihahdaa intaa yarta ee faraha xananka layskaga bixinayo wadaadka loo geliyey buugga loogu laabay ayaa iskale intii weyneydna waxaa iskale dukaankii iyo iyo harqaanlihii iyo hudheelkii baa iskale way kala duwan yihin tii hore lagu khaldin wallahu aclam jasaak khayran sheekhana eh, saa wuxuu leeyahay eh, qof udxiyo gowracay kadibna ka shikiyey bal inuu bisinka u qabtay in kale neefkaasi xukunkiisi muxuu noqonayaa gowrac laga sheekeeyey in bisinka loo qabtay in kale bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi ama bacd sida culammadu u badan yihiin waana madhabuljumhuur madhabu jumhuur ahlicilmi weeye neef aan bisin loo qabanin ama kas looga tago ama kamahal looga tago waxaa weeye waa bakti xalaal ma ah qur-aankuna sidaasuu caddeeyey axaadiis toban ka badanna sidaasay kuyay ku timid caddaynaysaa aimada qaarkood sida madhabka iyaga shaaficiyada bisinku waa mustaxabe waajiba ma aan dhahnaa shardiba ma ah wadaaddaa yidhaahda laakiin anugu waxaan u arkaa shaygii kas looga tegay ama kama looga tegay bisin ilahay lagu gowracin xalaal ma ah mar haddii layidhi bisinku waa shardina lagana shikiyey bisinkii shardigaa ma lala yimi lama imanin lama imanin waxaa weeye waxaa laga soo qaadahayaa inaan lala imanin لأنa الشhaka في الشharط waa shak في الmaشhruuط cinda أhل العilm marba haddaad ka shikiday شhardigii waxaad ka soo qaad inaadan la imanin ilaa aada xaqiijiso inaad la timid neefka marka udxiya wuxuu ka dhigan yahay inaan bism ilaahay aan lagu gowricin waxaan bism ilaahay xaqudiisa lagu goyninoo xoolo ana waa xaaraan sida raajixa ah shaaficiduna waa ku kala jaban yihiin mutaahiriintooda dambo rag baa mara xataa xaaraanta mara oo muxadisiintooda ka mid a ah sababku waxaa weeye khilaafka madhabi marka laga tago aلsawaab waa taxriimu tilka اludxiya wallahu aclam isaku khayran sheekhana eh, waxaan soo gallay markan dugsiyadii qur-aanka sheekh miyay banaantay in la iibsado dugsiyada qur-aanka iyada oo ay noqotay maalmahan dambe ganacsi waa su-aal koowaad tan labaad wuxuu leeyahay sheekh ka lacagaha laga qaato dugsiyada qur-aanka iyadoo uu qofku ama macalin ama qofkaasi uunan ahayn macallin dugsiga wax ka dhiga lacagta uu qaadanayo maxay shareecadu ka qabtaa wase su-aal saddexaad ka waran qarashka laga qaato ardayda marka ay qur-aanka dhameeyaan oo loo yaqaano qalanjebinta ama qaalin oo lacag ahaan loo qaato maalmahan dambe bismi illaah wasalaatu wasalam calaa rasuuli lah waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd waa saddex su-aaloodoo aalood issaaran su-aasha hore u horeysa ee ku saabsan dugsiyada ma la kala gadan karaa anigu shaksiyan qur-aanka ummadda la barahayaba haddaanan xaaji iyo daruuro jirin in lacag lagu qaato inaysan banaaneen baan ku qanacsanaa labaatanka sana hadda lasoo dhaafay warkaasi waan waday laakiin waa iga diideen qur-aanka ummadda in la baro waa waajib diineed waa cibaado allaa loogu dhowaadaa salaada iyo soonka iyo xajka in wax laga qaatan banaan tahay salaad cishaan tukadee soo socda ma dhii kartaa anigu shakhsiyan wadaadaha dhankaa maraya ayaan u janjeedhaa oo inta la heli karo macallin caruurta fii sabiillahi wax ku bara allana ugu dhowaada macalin mushaar qadanhaya looma geyn karaan qaba laakiin aafada hadda jirta waxaa weeye waxaa day wax ka sokeeya day baa la yidhi macallin heegan eh, ah oo qur-aanka nagu sadaqaysta oo carruurta wax noo bara ma hayno annagii waalidkayna caruurta waxaan bari karro mabiilkoodii baan raadinaa mise loox soo qaatan dhahnaa isuma keeni karo waxaa lagu qasbanaaday dawlad islaan oo na taageerto macalimiinta noo siisa abaalgud oo biilkooda meel saarta oo caawisa ummadda qur-aanka barayana ma hayno waalidka carruurta qur-aankii ma baran karo macalimiintana fii sabiillahi diyaar oo ma aha dawladna ma hayno maxaa tale ah ma qur-aan la-aan baan iska joognaa mise macallimiinta waxaan dhaha bal meesha iska tago wuxuu naga sugaa bishii lilxaajati wadaruura inay u bannaan tahay baa loo badanyaa waana sida uu fatwoon jiray sheekh maxamed haadi raxmat ullahi tacaala calayhi shariifkuna fatwoon jiray xaaje iyo daruuro ayaa keenaysa macallin shaqo kala waaye meherad kalena aan aqoonin xirfad kaloo ku saqaysana aan garanaynin hadduu yahay danna ay u geysa carruurta si fican u baro xoogiisana ha ka laabto laakiin baahidiisa wax ka badan ma qaadan karo gurigii uu ku jiro soddon kun weeye biilkiisuna matalan waa labaatan kun konton kun wixii ka dheeraad ah maxaan leenahay waa xaaraan lianna adaruura tuqadaru biqadariha intaa waa inuu keeno masaajidda waa inuu keeno dheeraadka musqulaha lagu dhaqi masaakiinta la siin baashii haddii xoogow xaajii dowra ku banneeyey inaad fidsataan ood ka ganacsataan oo baashu qaabkaasi waxaan moodaa xoogow in laga qurxusan yahay far baana ku gudan xalaal iyo xaaraantii laga soo hadlaayeena inagu inaan hormuud ka noqonno waa mushkilo soo maah wadaaduhu ay kow ka noqdaan xaaraan qubashada mushkilo weeye ama shubahaadka dhexboodkiisu intaa haddaan ka tago taasiilka masalada dugsiyadii hadday sidaa tahay waa la kala iibsan karaa maxaa yeele dugsiga anaa dhisay kharash baa iga galay intaasoo qol baan taagay dugsigan wadaadu ku wareeg biilkana ka raadsa anna wax ii daada weeye in la kala gato way bannaan tahay bimacnaa waxa la kala gadanayo waa magacii sumcaddii aan la macallin hebel waa la jecel yahay gabdhaha iyo wadaaduhu carruurta u keensadaan xogow macallin fiican wey meel fiican buu dugsigu ku yaallaa waa dugsi waasaca si fiican buu u dhisan yahay adeeg iyo khadmo waxaa ka jirta wanaagsan xoogaasaan isku dhufsanayaa dugsigu waa kaa ibsanaya ama aan ku dhoofo ama aan muqdisho sofarka ku aadaana ii taalla qaybta inaad fahanteen baan u malaynaya qaybta labaad ee ku saabsan macallin aan dugsiga wax ka dhigin oon macallin qur-aan ahayn wixii ka soo baxa wax ma ka qaadan karaa marna maya marna haa hadduu yahay ninkii dugsiga dhistay ee hawsha habaystay ee dukaamahan furtay magacana meesha kule dadka asaga lagu soo hirinaya sheekh hebel baa dhisay macalin hebel baa meesha iskale ay tahay khibraddaas iyo dhismaha iyo magacaas buu wax ku qaadan aduguna waxbariddaad dad ku qaadanaysa marka waa nin mas-uuliyidiin oho mushaarkiibu idiin qaybin inta soo hadhana xagga dambuu leeyahay jeebka dambe waa hadday sidaa tahay waana siday u badan tahay intaan ka warqabo iska macallin iska socdo wax iska qaada oon waxba qaban me waa ninkii macallimiinta u yeedhay mashruucan diyaarsaday meesha dhisay magaca le la yaqaan lagu soo hortay mas-uulkaa macallimiinta iyo udhaxeeya waalidiinta iyo carruurta odayga noocaas ee khibradda iyo awoodda iyo waktigaa iyo falka camalkaa bixiyey wixii lagu heshiiyey wuu qaadan karaa maxaa ii soo hadhay ardadu markay qalin jebiso qaalin ma laga qaadan karaa macallinkii haddiiba ujradii hore aad ogolaateen maxaad qaalinta ku diideen dhibaadii bisha ahayd ee shanta kun ahayd ama lixda kun baasho hadda kor bay u socotaay iyadoo saddex boqol la qaadana waa garan hayaa bishii hadda lixda kun sii maraysay toban kun haddaad ogolaateen macallinkii wiilka qur-aanka u dhameeyey carabkiisa saxay iyo toosiyey aflixiyey in xoogoo loo abaalgudo oo laga farxiyo maxaad u diideen khidmat lxidqi baa loo yaqaanaa ayadna way bannaan tahay waa laba midun ama waa hadiye macallinka la siiyey ama waa jaa-iziya abaalgud la raba inuu macallinku sii qato carurta si fiican wax u baro oo u badiyo faras dheereeya uu noqdo ayadna way bannaan tahay dhib malaha ama waa jaa-iza taxfiiziya ama waa hadiyo ama waa ujro lagu ballamay in la bixiyey xilliga uu wiilku qur-aanka dhammeeyo waxayse u laabanaysaa tasiilka horeen ka soo hadlay saddexdaa su-aaloodba jawaabtooda kooban waa intaa wallahu aclam jazaak khayran sheekhana eh, su-aashan xigta wuxuu leeyahay saa-ilkani dadka ay salaada jumcaha ku waajibka tahay aynan ayna waajibka ku ahayn dadkaayna salaada jumcaha waajibka ku ahayn sida dumarka eh, aadaanka labaad kadib waxay iibiyaan ma ma ma tahay inay wax iibiyaan ama dukaanka sii iibiyaan aadaankii labaad kadib bismi illaah mindhaa waxaad rabtaan inaad idinkuna jamacada soo aadaan dukaamihina aan la xidhin oy sii shaqeeyaan halkaas saacee salaada lagu maqan yahay qorshahaasaa meesha aad ka diyaarinaysaan baan u malaynaya qorshahaasi asal wuu bannaan yahay laakiin suuragal ma aha wax bannaan oon suuragal ahayn baa jira maxaan oga jeednaa dadka ayn salaada jumcada waajibka ku ahayd ee ilaahay uusan farin jumcada inay u lugeeyaan fasxu ilaa dikrillah aan la dhihin sida dumarka caruurta dhallaanka ah ee musaafiriinta iyo wixii la halmaada ayagu inay iska joogaan oy ganacsadaan way u bannaan tahay laakiin bishart oo meeshaan laa suuragal aho waxay gadayaan cidliga salaada jumcada lagu jira ama loo sii socda ay gadayaan ee aadaanka dambe ah waa inay ka iibiyaan caruur ama haween kale ama musaafir miyaad ifahanteen gabadhaadi kuu xijaabnayd ee ahlu khayrka ahayd baa dukaanka ka sootay sii shaqe baa tana waan soo tukanaya waxay gado waa inay haween ka iibiso ama ay ka iibiso caruur ama ruux musaafir oo socda oo dadkii aan jumca waajib ku ahayn haddayd la ganacsanayso waa idiin fasaxan tahay haddii laakiin dadkay jamca waajib ku ahayd la ganacsanayso waa xaaraan marka way bannaan tahay suuragasha ma aha waad baan u malay taasaa ka jirta gaaladu jumcada lagu leeyahay inay tukadaan baa waajib ku ah laakiin intaysan tukanin waa inay soo weysaystaan weysaduna waxaa weye waa inay islaamaan waa inu isfaan gaaladu waa mukhaatabuuna bifuruuci shariica jumcaduna waa min furuuci shariica waajib bay ku tahay haweeney ilmo caruura nin socoto musaafira iyo dadka lamidka ah hadday gabadha wax ka sii iibinayso xoogo kaash inoo sii qabanayso waa ogol lahay laakiin suuqa waxaa ka shaqaysanaya ee socda waa maxay rag iyo dumar raggaaba badanba waad fahanteen baan u malayn taasna iyadna ma bannaano wallahu aclam toorana oo ma banaano wey tan dambana waa icaana cala icaana cala wey ninkii jumcada aan aadi lahayn jacada aadi lahaa baad wax ka iibinaysaa xilli aan iibku banaanayn oo ilaahay diiday ayaad hawshi samaynaysaa marka lama ogolo hawsha ayada waa xaaraan beecisa waa asaxaaya ila aaraan xaaraan baa mise waa xalaal baa la weydiiyey ma banaano haddiise hawsha lagu aqdaanto beeci waa asaxay shuruuddina wuu oofsaday xaaraantaa laga toobadkeeni xoolihii halkaa ka yimidna waa xoola laga shaqeeyey lagu shaqeeyey ariiq xaaraan laga shaqeeyo wallahu aclam jasaku llah khayr sheekhana eh, saa wuxuu leeyahay sheekhana waxaan ku sakeeyaa bilaha gaalada wuxuu ka wadaa miilaadiga waxaan maqlay inaynu banaanayn marka bilaha hijriga ahna aada uma aqaan marka bilahaas miilaadiga n ku shaqeyn aan ku sakeyn jiray ama bilaha gaalada masii wadan karaa dembi miyaa iga soo gaaray haddaan iyaga ku sakeeyo bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd sida waajibka waxaa weeye muslimiintu waa inay ku zakeeyaan bisha hijirada bilihii soomaaliyeed ee taqaaniin nin soomaali ah ama muslim oon bilaha muslimka aqoonin ma jiro hadduu jirana waa dadka dambe uu ninty oneki wixii ka dambeeye dhashay qolyahan masaasada wata ciyaal yooyoog ah qolyahaasaa laga yaabaa bilahan labiyo tobankee la yaqaano ee ramadaanka iyo zakadu ka mid tahay ee soomaaliya tiriso bilahaasaa waajiba in zakada lagu bixiyo bishaa waxay inooga bilaabatay innagu dadka muslimiinta carbeed muxaram bay oga bilaabataa inaguna bishaa zakan u naqaanaa zako safar mawliid maalmadoone jamaad lawal jamaad laakhir rajab shacbaan maxaa daba yeela soon soonfur sidataal arafo labiiyo tobankaa bilood waa in lagu zakeeyo labiyo tobankaa bilood markay dhammaadaan hal maalin zakada dib adaad udhigta xaaraan baad ku jirtaa kabiira min alkabaair dambiilaa tahay sanadkan milaadiga ah ama e, loo yaqaan asana shamsiya la yidhaahdo aw shamsi ma banaana in lagu zakeeyo bisha caadiga ee dhacdaa lagu zakaynaya maxaa yeelay sanadka islaamka iyo kan gaaladu ko iyo toban maalmood buu isdheeryahay ko iyo toban maalmood buu isdheerya adoo sakadii kugu waajibtay oo xuquuqdii masaakiinta kugu tacalluqday oo dambiilaah iyo waxaad moodaysaa inaad fiican tahayo ko iyo toban beri kadib baad sakada bixinaysa ma banaano in lagu zakeeyo sanadka ka bilowda bisha hadda aynu ku jiro so sidaa ma aha bisha hadda aynu ku jiro sanadka ka bilowda ee december ku dhammaada in lagu sakeeyo ma banaano ninkii laakiin caamay hawsha isagoon ogeyn ku sakayn jiray ilaahay ha u toobadkeeno toobadkeenku xataa waxaad ku khaldantay baa laga toobadkeenaa calaa jahli mar dambe yuusan u noqonin culamada qaarkood waxay leeyihiin waxaa toobadiisa ka mid a ah, intii sane ee kusoou soo sakayn jiro oo dhanba waa inuu ku dhufto hantidiisii intuu dib u fiiriyo ile two pointy five buu ku dhufan jiray waa inuu two pointy six ku dhufto two pointy six ko iyo tobankii maalmood dheeraadkii lacagtii soo baxday ee uu la gembiye masaakiinta uusan siinin calaa jahaalatin waa inuu dandhabay leeyihin si kastaba noqote waxaa weeye bilahaas islaamkan baa lagu sakayn bil kale laguma sakayn karo bilaha islaamka barta diintiina barta sanadkiina barta saana ku sakeeya wallahu aclam jasaak allahu khayran sheekhna weli eh, zakadii baanu daba socnaa dad baa waxaa jira zakada waxay siiyaan shaqaalahooda waxayna ku magacaabaan waxa la yidhahdo bonus ama abaalmarin ay ugu talagaleen shaqaalahooda qofka muxuu ahaa dadka ugu firfircoon inay zakada siiyaan maalan mushaarkiisana way siiyaan lacag boqol kun oo kalea laga yaaba inuu sanadka markuu dhamaada ay siiyaan waktigay zakaynayaan ayna ku magacaabaan bonus bay ku magacaabaan ama abaalmarin laakiin iyagu waxay ka bixinayaan lacagtaa zakadii waajibka iyaga ku ahayd shaqaalahooda inay siinayaan bismi illaah ninkaasi nin zaka bixinaya ma ahe waa nin u daneeyay un asaga mashruuciisa adduunyo sida sawaabka waxaa weeye ninka shaqaalaha ee mushaar ku filan qaata zaka kuma baxa ninka shaqaalaha ee mushaar ku filan qaata waa hani waa hani biraatibihi ashahri hani biraatibi asanawi ninkan mushaarkiisaa ku filan ninkaas kasabkiisa ama maalkiisa ku qaniga ah ama ku hodankaa ah saka kuma baxdo ninkaa shaqaystee mushaarka ku filan qaata ee noloshiisa ku filan soomaalina ugu qiimo badanba saka lama siin karo sakadu waa in masaakiinta dacda yaalla iyo dadka dhiban ee aan ku maal ku filan aan haysanin xoog iyo mushaare iyo xeeraad kufrina aan haysanin bay sakada la siinaya markaad adugu intaad sakada xisaabsato faa-iida bidcan kuu soo baxdo qolyaha shaqaalaha ah wixii aada abaalgudu siin ama aada kaga farxad ay kuu taallaa laakiin saka nimankaa lama siin karo waa hadday mushaarku ku filan yahay hadduu yahay laakiin shaqaalo dhiban oo mushaar fiican aan qaadanayn mushaar ku filanna aan helaynin ninkaa isagu waa faqiir laakiin waxaa la siinayo abaalgudma ah aha horumarinna ma ee waa xaq uu leeyahay marka iyada laguma abaal sheegan karo weji iyo wanaag lagagama raadin karo looma kala eexan karo kanaa shaqo badnaa iyo kanaa shaqo yaraa waa in lagu siiyo faqiirnimadkooda ee miskiinnimadkooda haddiise mushaarkiisu ku filan yahay sakaba kuma baxdaa idi idhi hadduusan laakiin ku fillayn waa in faqiirnimo iyo miskiinnimo sakada lagu siiyo oon lagu siinin kana adiga kuu fiicnaa iyo kana adiga kuu daraa iyo kana kuu roonaa laguma siin karo taa waa khayaano kale iyo idabdaro xoolihii ilahay lagu ciyaarayo weji aan banaaneen lagu maamulayo wallahu aclam jasaak allahu khayr shaakhi eh, saailkan wuxuu leeyahay gaalada ma lala shirkoobi karaa wax kastoo ay ka shaqeeyaan ha noqoto wax kastoo ay ka shaqeeyaane miyaan kula shirkoobi karaa lacag iyo shaqo labadaba bismi illaah waa su-aal jawaabteedu ay farqiyo badan tahay laakiin haddii la ururiyo gaalada waad la shirkoobi kartaa haddii adugu aada hawsha maamulayso kontaroolayso gaalku wuxuu qaban ama samayn ama gadi ama uu soo gadi aada ka warqabto haddii laakiin asagu hawsha uu la u madax bannaan yahay wuxuu qulbahayo ama uu istabamar war u haynin lalama shirkoobi karo ribuu kuu qarin xaaraan buu kuu qarin khamruu kuu qarin bakti buu kuu qarin lama ogola marka ayada laakiin haddaad hawsha adugu maamulayso ama aad kor meerayso oo la la socoto wuxuu samaynayo maxaa xun maxaasan maxaan bannaanayn maxaa bannaan marka ayadaa way bannaan tahay haddii laakiin hawshu ay tahay si sida dhacday inta badan inaan la dabagelin ma bannaano waxaa kaloo qasaba in la iska ilaaliyo oo dadka wanaagsan ee xalaal miiradka laga rabaa inay ilaaliyaan iskana dhowraan gaal markaad shirkowdaan waad isjeclaanaysaa rag saaxiibbaad noqonaysaa fariya faraate baad noqonaysaa ceeshow milix baa meesha ka dhici gaalnacaybki baa kaa bixi iimaankaadi baa dhaawacmi alwalaa walbaraagi ilaahay sheegay baa dhaawac gaadhayaa waagi dambe maxabiya md mawadda ina dhex maraysa waagi dambe wuxuu noqonayaa inaad ka xigsato gaalka aad shirkada ahaydeen ruuxa muslimka ka xigsanaysa xumaan lagama sheegi karo lama agmara kiisa u firiya indhaad kala soo baxaysa waxay aakhirka keeni kartaa inaad ku gaalowdo ninka jacaylkiisa iyo iyo isxijintiisa aadaa laskaga yskaga ilaaliyo haddayse tahay ma banaan tahay inoo kontaroolaya asal way banaan tahay laakiin godkaa khatarkaa iska ilaali wallahu aclam jasaak allahu khayran sheekhana saa wuxuu leeyahay eh, waxaan haystaa lacag waxaan u dhiibay qof ku shaqaynaya ama shirkad baan ku daray shirkadaasi waxaan ku heshiinay inay bishiiba eh, siiso lacag go-an oo faa'iido lagu sheego eh, arrintaasi ma banaan tahay lacag go-aanse ma ka qaadan karaa lacagtii la shaqaynayay bil walba ku celi su-aasha lacagtayda ayaan waxaan u dhiibay shirkad ku shaqaysa ama shaksi kadibna waxaan ku heshiinay inuu bil walba isiiyo lacag go-an oo faa'iide lagu sheego ama faa'iide ah ma ii banaan tahay lacagtaas bil walba go-aan aan qaadanayo haddii la faaidiy haddaan la faa'idinba bism illaah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd intaan anugu jawaabin kulligii inaad fahanteen baan u malayn hawshaa inaysan banaanayn so sidaa maaha kulligiin waa diidantihiin qalbigiina waa qaadan layahay muxuu qaadan layahay iimaan badan baa idinku jira ko midda labaad cilmi dhagoodku nin walba meel buu u joogaa ninka kalena waa de nin xidho oo wixii dalacday oo garanaya qaacido kooban hanti ninkaad u dhiibtay ee ku shaqaynaya ee ku yidhaahdaa bishii ama sanadkii lacag go-on oo toban kun ah labaatan kun konton kun boqol kun igu imow xaaraan buu ku cuunsiinaya xaaraan buuna ka shaqeeya taa ogo haddaan malaayiin ama wadaad koofiyad weyn ha noqdo ama macallin indhaha kugu qabto marba hadduu ku yidhaahdo hantidaa keen waan ku shaqaynayaa bil walba waxaad iga taqaanaa boqol kun konton kun milyan kolba hanti intay la eg tahay toban kun lacag go-an rayd go-an sicir go-an qiimo go-an marba hadduu kuu sheego xaaraan buu ku siiyey mana banaano isna xaaraan buu ka shaqaynaya intaa waad fahanteen baan u maray maxaa loo ogol yahay hantidaa kee waa ku shaqaynaya bil walba ama sanad walba wixii soo baxa boqolkiiba soddon baan ku ogolahay barcentage boqolley soo ma garanaysaa barcentage ama boqolley baan ku idan mar hadday baartu barcentage tahay ama boqolley tahay ama nisba miawiya wixii loo yaqaana ay tahay mar toban kun bay kuu noqon mar sideed kun mar sagaal kun mar labaatan bay tegi mar boqol boqol mar sagaa mar waxaa sanadka waxma soo bixinba waa iscuntay khasaaraa dhacay mar shilinba shilin baa la faa'iidi xisaabta noocaasa sharcigu ogolyahay in nisba ma boqolkiiba intaa tobankiiba intaa baa la ogolyahay laakiin wax go-an ninkii qaatay xaaraan buu cunay ka siiyeyna xaaraan buu cusiiyey isaguna xaaraan buu ka shaqeeya biitifaaqi ahlicilm masale muranka shara ma aha wallahu aclam jasakallahu khayr sheekhana eh, saa wuxuu leeyahay sheekhii waxaan u tegay bangi waxaan weydiistay lacag boqol kun ah lacagtii wuxuu igu xijeeyey title deedka dhulka dhul baan leeyahay buu yihi titleka dhulka ayuu igu xujeeyey ama waxaan waan siiyey lacagtiina wuu isiiyey bangigii oo boqolka kun ahayd muddo laba sano gudahooda ayuuna iga yareereysanaya bil walba shan kun buu iga qaadanayay kadibna lacagtii marka lasku laysku daldalo totalkeedii wuxuu noqonaya boqol iyo labaatan kun marka shareecadu maxay ka qabtaa labaatankaa kun isaaran ma riba su-aashaa jawaabteeda sooma cad maxay ku caddahay tahay riba cad allahu akbar ka soco jasaak khayran eh, su-aasha xigta saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh waxaan haystaa eh, waxaan leeyahay dhul waxaan aday bangiga wuxuuna igu yidhi waxaan ku siinayaa alaabta lagu dhisi lahaa dhulkaasi laakiin qiimaha aan kaa siinayo qiimaha suuqa wuu ka badan yahay marka qalabkaasi dhulka lagu dhisayo waxaa isiinaya bangiga qiimaha suuqa ka sareeyana wuu iga siinayaa marka ma la macaamili karaa oo alaabta ma ka iibsan karaa bismi illaah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaa la kala iibsanayo hadduu hanti yahay ama cayn yahay sicirkeedi marna la kordhiyo marna la yareeyo dhib ma laha aniga haddaan matalan kitaab baan iibiyaa wadaadkana iibid kun shilin baan ka siin midaan qaraabo nahay sagaal boqol oo baa ka siiraya mid xiro oon ogay n waxba hayni waxaan leeay wadaado bal shan boqol iska keen kitaabkana qaado mid miskiinoo tugsanayo war cadaana maayo kitaabkaba qaadaan leh waxaa sicirka kor loo dhigay marna la yaha hadday cayn iyo badeeca tahay oon khayaano kale aysan ku jirin dhib bankigu hadduu materiaalkii iyo dhismihii iyo shubkii iyo berihii ciiddii iyo dhagaxii kaa iibinayo sicir ka sareeya kii suuqana kaas adnaad raalli ku tahay wax dhiba malaha laakiin wixii kale intaa raaca halla iska ilaaliyo wixi adaad la soo daahdo ama lacagta aad bixin weydo waxbaa ku fuulaya waa ku ganaaxaya xilligii taarikhsha hadaad dhaafiso waxaa weye tanaa ku fuulaysa ganaax iyo fayngarayn taa iyadna waa ribo kale riba duyin bay kugu noqon shardigaa dan baa la iska ilaaliyo laakiin inta hore khayr wey wallahu aclam jasaak allahu khayr sheekhana saailkan way badan yihiin weliba saailkani wuxuu leeyahay <laughs> sheekhi saailkan wuxuu leeyahay lacag baa la ii dhiibtay kadibna anoon u sheegin qofkii lahaa baan ku shaqaystay faa'iide ayaana iiga soo baxday kadib qofkii lahaa ayaa ii yimid oo lacagtiisii baan siiyey faa'iidadiina waan la haray ma ii bannaan tahay aan raaciyo midda xigta waa la mid bay u dhadhowdahay sheekh lacag dibosit ayaan dad ka qaadnay lacagtii way fara badan tahay dibosit ahaan baan dadkii ugu qaadnay kadibna waan ku shaqaynay lacagtii dibositkaa faaiday soo saartay faaidada ayaa iska leh bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih ajmaciin amaa bacd labadaa su-aaloodna maxaad ka leedihiin may banaan tahay mise ma banaan labada su-aalood ee issaaranta hore lacag ammaanaa lay dhiibay cafwan nin baa laygu dhiibay ugee la yidhi ninkii anoon ugeynin baan ku shaqeeyey faa'iidada ka soo baxday baan reebtay lafihii baa ninkii fooda ka geli sidaa ma ahayn su-aasha ayada ah lacagtaas ayadee ka soo baxday waxaa iskale ninki iskale ah ra-sumaalka lacagta ayadaa ah, ku shaqayntuu ku shaqeeyo waa xaaraan ammaanada laguu dhiiba iyadoo xidhxidhanay sideeda u taalla la rabaa inaad ku tasarufto ood maamulato ood xadhigga ka furto xataa lama ogolo laasfiga ay ku dumin haddaad ka furto iyadoo miiska kuu saarana lagaa xado adaa lagugu leehay furidda laasfigaad ka furtay qaanteeda kugu fulaysa haddii laakiin ammaano iska ahay adoon taabanin miiskii la jabsado la dhaco laguguma laha haddaad wax ka bedasho xadhigga ka furto waraaqda ka wareejiso ood ku tasarurta waxaa weeye dhammayn dhammaanteedaada lagu leeyahay ammaanaadka laguma shaqayn karo dadka iskaley u taallaa iyadoo sidana dhibta laga rabaa haddiise aada edabdarootood ku shaqayso ra-sumaalkii ammaanadaha iyo wixii ka soo baxayba waxaa iskale ninkii hantida lahaa ee ammaanada lahaa baa iskale wadaadaha qaarkoodba waxay leeyihiin ninkan aan ayna dhigine faa'iidadii divide by two an aan ka dhigno aan laba u kala jebinno ninkanna aan nu siinno ninka hantida iskalena aan siino wadaadda waxay leeyihiin waa mudaaraba faaside aan ka siina asaga ujratu mithl shaqaale aan ka dhigno ninka ammaanada ku takrifalay ee ku shaqeeyey shaqaala bisha wuxuu qaataa aan uga goyno faa'iidadii inteedii kale iyo ra aan ninka ammaanada la aan wada siino waad fahanteen baan u malaynaya anugu waxaan qabaa edabdaradaas in lasoo salxeedo halkaan lagu soo xidho rasumaalka iyo wixii kasoo baxay yaa iskale ninka hantida lahaa walaysa licirqin aalimin xaqun nin aalim oo xadgudba wax xaqa ma laha hantidaas iyo wixii kasoo baxay waxaa iskale ammaanada ninka lahaa dibositka isoo hahay waa aafo taagan minhaajkan hawshaa kaga soo hadlay hadda inaad soo celisaanba ma ahayn laakiin layskama warqabee gurigii waad kirhaysanaysaa bishii kirada waa lagaa qaadi shan bilood ama afar bilood oo horumaraysan waa lagaasii qaadaya intaa lagugu dayn maaya darbad waxaa lagugu dhufanaya la yidhaahdo debosit la soco hadda debosit aan laftirkiisu asal in la qaada ma banaano maxaa yeeley ninkan karaystay guriga karaystay waa musta'jir waana amiin ijaaraduna waa caqdi laazim min aarafayn lacagta aad ku heshiiseen ee kirada guriga waad ka horumarsan kartaa bishu markay dhammaatona waad ka qadan kartaa oo dibaad dhigi kartaa dhib ma laha taa heshiis weeye lacagtan dibositka maxaa loo qaadayaa maxay tahay kira ma aha xaqaad ninka ku lahayd ma aha dhib uu geystay ma jiro xaggay saaran tahay waa dulan sideeduba asaalata in la qaadaan bannaanay waxay ku andacoodaan qolyaha qaada guriga lagu ilaalinayaa hadhow hadduu guriga jajabiyo ama kiradu iska bixin waayo bilihii horumariska wuxuu kusii deganaanaya iyo dibositka baa lagaga jiidahaya inaan ku kala agaagnaan rabnaa saa haddii laga dhigo waa ammaano waa caqdu ictimaan ictimaankana ammaan haddaynu soo maray laguma shaqayn karo dibositka iga qaada isagoo xidhxidhan waa inaad akoon ku riddo iyo khasnad ku xidho weligan aad ag marin haddaad ag martood ku shaqayso xoolaha ka soo bax waxaa iska leh ninka guriga laga keliyaye deganaa ee dhibooska laga qaada iskalaantidaas adugu haddaad cunto xaaraan baad cuntay waa booli waa qurub naareed ha laga fogaado haddaad ku shaqayso waxaad taa hantida waa ku shaqey waa xadgudbay malyankaadii dhiboositkaa waaka ka labadana wuu soo saaray wadaada waa kane waxna iga sii waa gobonnimo laakiin hantidaas laguma shaqayn karo lama taaban karo asal in la qaadana waa masala fiiha nadar haddii lagu shaqeeyona ayada iyo waxay dhashay waxaa iskale ninkii guriga laga kareeyey dhubis laga qaaday xaaraanta aad baa loo daaqaa wadaadda ummadda u fudooda ku lugooyey ayaga qaybo ka midaaba ah qaadoo cuna iska ilaaliya wax bannaan ma aha wallahu aclam <clears throat> jasaak allahu khayran sheekhana eh, waxaan kusoo koobaynaa laba su-aalood u dambeeya su-aashan ugu horeysa waxay noqonaysaa sheekhna dowladdu waxay bixisaa qandaraas marka qofku uu bixinayo laaluush ayuu qaadaa balushaga bixiya marka la siinayo qandaraaska boqol toban qiyaastii si loo siiyo kadibna qandaraaskii ama contractgii sidii la rabay uma qabanayo ma fulinayo wuu kala dhimaya waxbuu kala shaxaadayaa maxaa yeele lacagtii uu heli lahaa qaar buu laaluush ku bixiyey sida awgeed hawshii loo diray sidii la rabay uma qabanayo maxaa dembi kasoo gaari kara qandaraaslaha ama contractorka ah su-aasha jawaabteedu insha allahu tacaala inaad garanaysaan baan u malaynaya ninkaa waa kaaina kaain xukunkiisu wuxuu yahay soo maaha so intaaba maa wax kalaa meesha ku jira nin e, qandaraas qaatay oo hanti lagu aaminay oo ummad inuu wax u qabto loo diray oo fariisi kala xaday oo wax qaaimay wey markii horena laaluush buu ku bixiyey inuu qandaraaska ama kotoragtiga u helo oo ummad kaloo safanayso faylal wadato asaga la tartamaysa ayuu yuu laaluushkaa ku baabi'iyey sanan u saxano marka hore la xotanayo eh, kontarogtiga qandaraasyada waa in nin walba aqoontiisa iyo dadnimadiisa iyo khibraddiisa uu meesha geeyo wax laaluushana uusan bixinin leanna laaluushka wuxuu keenayaa dadka asaga lamidka la tartamay intii laga leexiya asaga in loo exdo shilka lagu raaco oo xuquuqdii bini-aadamkii u sinayd ee dadkii tartamaya ee kala dhexeeyey tartanka iyo baratanka ayuu horta dulmay marka koobaad markii labaadna waxqabadkii dalkii uu dhisahayay iyo dhulkiiba waatana khaaimay waman ashana falaysa minna wadaadaha qaarkoodba waxay leeyihiin haddii kontaractigu meesha wax laga dhisay laga hagaajiya dhul islaan yahayna waa in loo qabta sida u qiimo badan boqol kiiba boqol hadduu daaru kufrin yahayna waa la farsamayn karaa wallahu aclam su-aalihii waa dhamaadeen baan umaln su-aasha ugu dambaysa sheekhana sheekh ninkani wuxuu leeyahay waxaan nahay ganacsato suuqa ka shaqaysta waxaan keenaa buu yidhi dhar originaal ah oo fiican ama qalab originaal ah kaba dhar waxay doonto ha noqoto kadib waxaa la qaadaa buu yihi qeyb ka mid ah waa lasoo koobiyeeyaa waxaa la geeyaa china koobigii naftiisii baa la keenaya qualitygii ka hooseeya ama sidii la rabay aan ahayn qiimihiina waa la jebinayaa waxaa lagu bahdilayaa ama lagu jebinayaa kii originalka ahaa ee la hayay baa lagu jebinayaa wuuna ka hooseeya xagga qualitygii muuqaalkii xataa way isu egyihiin wuu ka duwan yahay dadka noocaas ku shaqaystaayey wax koobiyeynaya foojargaraynaya aan la ganacsano anagii originaalka hayna maxaana ku kala yani xukunkooda muxuu noqonaya dadka nooca u shaqaysta bismi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wasaxbi ajmaciin ama bacd asaalatan ma banaano kambaniyaashu hantida iyagu soo saaraan dharkay sameeyaan kabaha hantida ay kambaniyaal wakti ku bixiyeen oo qualitigiisii iyo tayadiisii dhan walba ay eegeen fayadhowrkiisi ay eegeen in la koobiyeeyo oo la bahadilo oo tayadii iyo qiimihi iyo valugu lagu ciyaaro lama ogol waa khayaana sharcan maba lama ogol waa xadgudo xuquuqdii dadkoo lagu xadgudbay weeyo waa dula midaas midda labaad adoo dulankaa ku jiray haddana hadhow markaad gadaysa jiniiskii waa in ruuxa aad ka gadaysa aad u sheegto inuu jiniis yahay oo uusan ahayn originaalka ahayn oo uusan turkishka ahayn oo kii britanka ahayn oo uusan ahayn hindigii oo uu yahay kii macmilka ahaa ee jiniiska ah haddii uu og yahay ninka kaa iibsi inuu jiniis yahay oo uu la socdo tayada udhaxaysa janiiskii ka kale uu la socdo inaad sheegto qasab maaha laakiin hadduusan ogeyn oo allow sahliya waa siday dadku u badan yihiin inaad caddayso waa qasab waana waajib haddii kale khaa'in baa tahay ceebtii badeecada qariyey ilaahna kuu barakayn maayo waxaad la khaariqaysaan aad la kacaysaan aad la gubanaysaanna hawlahaasaa u badan waxaa sii dheer idinkiibaa isdulmayo mid xooguu dukaanka u kalaaco kaaco kamberigu u fiican yaho shaqaysanaya yaa waxaa la doonayaa suuqa in laga saaro oo asagii la baabi'iyo chinis ba intaad soo xaabisaan baad asaga ku dulfuraysaa ku baabi'inaysaa taana lama ogolo waa hanti muslim muslimiintu waa inay hantidooda dhowraan is ilaaliyaan in ninkan suuqi lagu jabiyo oo beeci lagu jabiyo isagoo lagu xumaynayo waa xaaraan wixii saa aad ku shaqaysatana xaaraan wey in la is dhowro oo la is ilaaliyo oo hantidaa muslimkae gubanaysa ee khasaaraysa aad ka danqataa la doonaya wanaagga adugu aada doonaysaa asaguna doonayaa walaalkaa weeye inaad ku duusha lama ogolo suuqa aad ku ciyaaraysaan joojiya khasaara isgelinaysaan joojiya hadda waxaad maraysaanba inaad islaysaan ood eber iska dhigtaan suuqa la ysku laayo waxaad maraysaan in la issixro wadaad bana meelahaasaan joogaa inta qadiid ii timaada sixir baad hadda isku baabi'iseen nin walba mukaan buu u tagahayaa dukaanka kale ee soo socda ee dariskiisa ee xoogu kala socda ee sadaqada bixiye fiican iyuu le ninkan hala qataaro custamkana laga kala fiijiyo nin waxaad arkaysaa dukaanka aan imanayno kor beelkor intuu fadiiso screen beel alka aan kasoo dukaankiisa ma soo geli karo markuu soo galo canaasir baa ku kaxaysa quruumihii baa ku kaxay fuqbaraaye faarax aadan baa ku kacaay wuu xanuunsanay qur-aan isaaro leeyahay inta qadiyada noocaas aniga ay soo martay lama tirin karo sixirkana iska daaya irsaaqada ilahay ku kalsoonaada hantida aad jabinaysana suuq dilaysana bahdilkan iska daaya khayaanada iska daaya ilaahay ka cabsada wallahu aclam jasaak allahu khayran eh, sheekhana alfaadil sheekh xasan xuseen aadam waxaan u malaynayaa inaad ka faaidaysateen su-aalihii wax fara badan oo aada u badan oo su-aalaha ayaa noo yaala laakiin waktigaan oo saamaxaynin waad aragtaan almost sagaalkii bay ku dhowdahay ishiina lama tukanin waa mahadsantihiin jasakum allahu khayran halkaa ayaan kusoo koobeynaa su-aalihii intaa allah nagu anfaco wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu oo codsanaya in lagu baraarujiyo dalabatul cilmiga iyo xerta salaadaha marka la tukado in la wardiyo hawsha beeca iyo xaaraay xaarada waa ka baxayaabu ilaahay markaad tukataan ilaahay xuso oo wardiya salaadaha markaad tukataana sunooyinka raatibada raaciya dhalinyaro iyo dalabatul cilmi baa tihiina dhaqankii dalabatulcilmi iyo culumaha laydinku arko salaadaha ku dadaala salaadaha dabadood yaan duba la degdegin hala wardiyo ragcataynkii ama afartii ragcadood hala tukado rawaatibta halagu lagu salaadaha iyo kaabayaashoodii yaan la kala reebin caamada iyo dad kale horyaal iyo qudbo u noqda arrinkaa waa baraarujiyey waana awl mudan waayeelo masaajidka jooga mindhaa wuxuu qoonsad u arkay kor waayeel maxaa liga indho hale umulasi iyo nin weyn ba isaga xoog yihiin waxooma sheegaa intaa hadduu ku gaabsado uusan dhihin adaa kow ka ah hawshu way fiican tahay bal hadda kadib hala islaaliyo wallahu aclam xilmigo maxaad leeda adugu wata wata wata mhm wata su-aashiisa waad maqlaysaan cilmi cilmi wuxuu yihi ammaanada ii dhiibatay kadibna waa ku shaqaystay hadday dhuntan anaa dandhabahaya wixii ka soo baxaan anaa iskale maxaa dhiba ah warka mad fahamte cilmi haw jawaabta su-aashaoda way fiican tahay haddaad marka hore ii sheegtay markaan kuu dhiibanayay haddaad tiri wadaadow la soco hantida anugu ma haynayo lacagtidaan ku dhex furahayaa xoolahay ka mid tahay waa ku shaqaysanhaya maalinkaa timaadana waad iga taqaanaa waxaadi oon hayo ku dhaho waa ku xalaal hadday dhuntana waa lagaa dandhabi haddii laakiin aad indhaha i qabatood madaxa i fuuriso sheekhow keen maasha allah khaanadda ku jiiddo markaan dhaqaaqana aad ka shaqaysato markaa xaaraan way wallahu aclam